alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira wax ishkaala haa kolley ishkaalkaasi waa jiraa waxay markaa u badan tahay inuu tan dambe uga jeeday baqashada loo baqanaayo haddii aanu dib inooga keenin dibna kolley kuma arkayn aada uma akhriyin waxa weeye laba nooc waa inoo sheegay nooc marka uu tilmaamayo inuu marka tarki jaa'isa yahay biitifaaqi almuslimiin iyo tarki khayru jaa'is ah iyo waxa weeye mid marka yani ixtimaal ku jiro laga baqi karo yani midba wuxuu noqon karaa khayru jaa'is biitifaaq midna jaa'is biitifaaq midna wuxuu noqon karaa in waxa weeye aanu itifaaqaa soo gelayn marka noocan inuga qastayaa dhici karta kolley taqsiimka laakiin saddexdii laba markaysa marka waa caddahay marka nooca kale inuu noqon karo nooc markaysa ixtimaal geli karo oo markuu yihi lakina aladii qad yukhaafu cala bacdi alculamaa an yakuna arajulu qaasiran fi daraki xukmi hadi masala xukmi tilka almas'ala dee ixtimaal baa ku jiri karaa daahiran marka la eego waxay noqonaysaa dee inuu tarki jaa'isa u egto baatinan markay noqoto sida qarsoonna waxay tahay dee qaasir buu ahaa ama muqasir buu ahaa arrinkaa taqsiirkiina waa arrin khafi ah marka dee kaa waxbaa ka iman kara marka kaa inuu ga qastaayo bay u badan tahay wax ishkaaloo kale hmm. adigu masaladaasi kolley xoogaa waa waxaa ku sugan ishkaal oo masale ku saabsan yacni ra'yi aan markii hore eh, caalim uga horreeyey aan lahayn xadiisna uu ka istimbaadayo daliil markaa ula muuqatay marka waxaa jirta culammadu waxay itlaaqaan iminka markay culammadii salafku wax isku khilaafeen oo laba qowl ay ka lahaayeen qowl saddexaad in la soo derisiin waayo waxay ahaayeen kalmujmiciina inuu markaa waxa weeye sawaabku labadaa mid yahay mid saddexaad haddii lala yimaado waxay ka dhigan tahay sawaabkii waa wada seegan yacnii qolana markaa ma waafiqin sawaabkii taasina waxa weeye macnaheedu waxay noqonaysaa sidii xaqa ahayd way ka maqnayd marka sidaas aawadeed waatay yidhahdaan markay culammadu xataa iskhilaafaan salafkii ay iskhilaafaan ama saxaabada ay iskhilaafaan qowl saddexaad lama soo derisiin karo siday itlaaqaan culammadu waa saas istidlaalkay u deliishanayaan ama tacliilkay u deliishanayaanna waxa weeye waa in eh, la odhanaayo xaqii baa ka wada maqnaa haddii markaa si kale sawaab lagu banneeyo waxaana la qacinayaa xaqu inaanu ka maqnayn laa tasaalu taa'ifatu min ummatii aahiriina cala xaq marka eh, laakiin bacdi baa ishkaal ku soo arooriyey qaacidada hadalka imaam axmedna saasuu ku dhisan iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxay ku soo arooriyeen aimada mid walba waxaa la helayaa aqwaal aan cidi uga horrayn afarta imaam mid aan loo helayn qowl aan cidi uga horrayn lama soo helay bay yidhahdeen bacdibaa baa ku sii ibnu xasmi kitaabkiisa ixkaamka aad ba arrinkaa ugu nuxnuxsada waxaanuu yidhi masaa'il aadu badan baa la helayaa oo mid walba laga keeni karo macid buu ka soo naqlinaya mise isaga cabiraayey ilaa uu yidhi shaafici afar boqoloo qowl baa la helayaa waan cid ugu horreeyey arbaca mia mas'ala yacni uu gaadhsiiyey calaa kulli xaal wejigaasi kolley ishkaal bay yeelatay waayadii hore kolley duruusaha aanu duubnay wakhtiyada qaarkood waxaanu tilmaamay in waxa weeye ay dhici karto tafsiilkan in la geliyo haddii la ogsoon yahay selafka aqwaashoodu labadaa inay ku koobnayd qowl kale markaa lalama iman karo laakiin haddii ay tahay in labada qowl la soo naqliyey laakiin aan markaa la ogsoonayn inay ku koobnayd aqwoosheedu intaha oo marna waxa weeye waxaa la og yahay qowl kale inaan u jirin marna waxaa la og yahay marna taa lama ogee intanuunbaa la arkay marka wakhtiyada hadallada a'immada laga soo warinayo si waxa weeye loogu tawjiihiyo wakhtiyada aan la ogayn khilaafkoodu inuu ku maxsuur ku ahaayo ku koobnaa intaa aan taas la ogeyn ay tahay intaasun in la arkay haddii markaa daliil la arko daliilka waa la raaci karaa laakiin aqwaashoodu intaa inay ku koobnayd haddii la og yahay lagama bixi karo lagama bixi karo kole saasaa wakhtiyada qaarkood ay noola muuqatay duruusaha qaarkoodna waan ku duubay kadib marka bacda dalik waxaan arkay bacdu ahlicilmi oo sidii sheegaaya oo isnawi kitaabkiisa oo ku sharxaayo minhaajka baydaawiga yani qaabkaas u dhigay laakiin markii hore aan cabiraayey yani waxa weeye maan arag markaa cid saa tilmaantay ma arag marka cala kulli xaal aqwaashaa badane a'immada laga sheegaayo sida lagu tawjiihinaayo in la yidhaahdo yani nooca ay sheegayaan marka laleeya lagama bixi karo aqwaashooda iyo tan in la kala duwo ayay ku roon tahay marka sidaas ayaa markaa dhici karta in lagu tawjiihiyo fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan waa yahay darsiga wax ku saabsan oo kale qaala alimaamu raximah allah uma hiya munqasimaة ila ma dalaalatu qaطciyaة bian yakuna qaطciya aلsanadi walmatni wa huwa ma tayaqana ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaalah watayaqanna anahu araada bihi tilka suura waxa uu sheikhu yidhi raximahullah intaa dabadeed axaadiistu way qaybsantaayo waxay u qaybsantaa nooc dalaaladiisu ay tahay qaci oo macnaha ay tusinayso la goynaayo la jasminaayo waa la qacinaya lagama shakin karo wuu fasiray bian yakuuna qaciya sanadi ba'daas waa ba'u taswiir suuraday leedahay baa lagu caddaynaya bian yakuuna waa inuu noqdo qaciya sanadi walmatni inuu sanadkiisa iyo matnigiisa mid waliba qaci yahay bimacnaa sanadku mutawaatir yahay ama sanadku qaci yahay matniga laftiisuna dalaaladiisu ay qaci tahay xagga hubuudkiiyo sugnaanshihii waa qaci xagga markaa dalaalada siduu kuu tusinayo xukunka mas'aladana waa qaci wa huwa maa tayaqana wuu fasirayaa qaciya sanad muxuu uga jeedaa qaciya almatni muxuu uga jeedaa wa huwa kaa qacigaa xagga sanadkiiyo xagga matniguba maa tayaqannaa waa aladii tayaqannaahu waa kaan yaqiinsannay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulki ilaahay qaalahu uu yidhi marka xagga hubuudka iyo sugnaanshaha nebiga uu ka sugan yahay waa qaciyo waa la jasminayaa boqolkiiba boqol wa tayaqannaa aan yaqiinsannay haddanna wa tayaqannaa aan yaqiinsannay oo si yaqiina u rumaynay u hubsannay oo u garannay annahu araada bihi tilka asuura inuu uga jeeday suuradan xadiidka inuu uga jeeday suuradan inuu uga jeeday oo suuradanay soo gudagelayso mas'aladaas wa ilaa maa dalaalatuhu daahiratun kayru qaciya iyo nooc labaadoo dalaaladiisu ay tahay daahiro ay tahay oo aynay qaci ahayn fa ama alawalu kaa dalaaladiisu daahirada ay tahay qaaru qacigii waxay noqonaysaa inay labada geesoodba marka ay daahir ka tahay oo qaci aynay ah ahayn ayay markaa noqonaysa waxay kaloo noqon kartaa inuu xagga dalaalada keliya qaci ka yahay wuxuu kaloo noqon kartaa inuu xagga dalaalada inuu xagga hubuutka uu marka ka yahay danni ka yahay aanu qaci ka ahayn fa ama alawalu ka koowaad miya fa yajibu ictiqaadu muujabihi cilman wa camalan waxaa waajiba waxa uu sugayo xadiiskaasi sheegaayo in la ictiqaadiya waajiba muujabku waa shayga la sugay bifatxi iljiim almuujab huwa almuhbat waa ism mafcuul marka waxaa waajiba ictiqaadu muujabihi ay muujabi alxadiis xadiisku wuxuu sugayo in la ictiqaadiya waajiba cilman xagga cilmi ahaan iyo ictiqaad ahaan wa iyo xagga camal ahaan mid walba wa hada mima laa khilaafa fiihi bayna alculamaai fi ljumla kaasina wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan khilaaf ku sugnayn culammada dhexdooda duubduub ahaan wa inamaa qad yakhtalifuuna fii bacdi alakhbaar ee waxay isku khilaafaanoo qura akhbaarta qaarkood ama axaadiista qaarkood hal huwa qaciyu sanadi aw leysa biqaciyin qaciyu sanad ma yahay xadiiskani mise ma aha markaasaa laga yaaba inay isku khilaafaan waa qaciya ma aha wa hal huwa qaciyu dalaalati aw leysa biqaciyin waxaa kaloo laga yaabaa inay isku khilaafaan dalaaladiisu ma qaci baa mise qaci maaha mislu ikhtilaafihim fii khabari alwaaxidi aladii talaqathu lummatu bilqabuuli waltasdiiq waa sida khilaafkooda isku khilaafeen fii khabari alwaaxidi khabarulwaaxidkaa isku khilaafeen waxaa loo jeedaa khabar aaxaadaa loo jeedaa khabar waaxid khabarulwaaxid marka la yidhahdo luqa ahaan waa maa rawaahu waaxidun shakhsi keligii wuxuu soo wariyaa luqa ahaan la odhanaya laakiin istilaaxan saa looma jeedo waaxid wuxuu ku dhacayaa kullu maa laysa bimutawaatiriin kii aan mutawaatir ahayn buu ku dhacaya ama mid qura ha soo weriyo ama laba ha soo weriyaan ama saddex ha soo weriyo ama afar ha soo weriso ya marka waxa weeye kii ghariibka ahaa iyo kii casiiska ahaa iyo kii mustafiidka ahaa ama mashhuurka ahaa kulligood waxay soo gelayaan waaxidka isilaaxan bay usoo soo gelayaan tacriifka isilaaxiga ah waayo wixii aan mutawaatir ahayn o dhan bay ku dhacaya waaya waa sida khilaafkooda isku khilaafeen fii khabari lwaaxidi khabarka aaxaadkaa isku khilaafeen alladii kaasoo talaqathu lummatu bilqabuul qabuul waa bifatxi alqaaf qaafka in la kordhigo fataqabalaha rabbuha biqabuulin xasanin hmm. aqbalaad ay aqbashay ummaddu ay isku waafaqday ee ummaddu ay kula kulantay cafwan talaqathu ummatu ummaddu ay kula kulantay bilqabuuli aqbaladay aqbalayso iyo watasdiiqi rumaynay rumaynayso aw iladii ama kii ittafaqat cala alcamali beh ay isku waafaqday camalfalka lagu camalfalaayo kaasay isku khilaafeen culammadu yani noocaa la raacinaya nooca qaciga mise nooca hayru qaciga ama daniga fa cinda caamati alfuqahaa'i wa aksar almutakalimiin fuqahada marka waxa weeye guud ahaantooda waxaa loo jeedaa haalibkooda kulligoodna waxa weye waa loo isticmaalaa caammo asal ahaan marka hore dhammaantood baa loo isticmaalaa waayo cumuumku wuxuu sheegayaa guud ahaan marka muraadka see looga jeedaa waa in badankoodu si ay yihiin fa cinda caamati alfuqahaa guud ahaanta marka waxa fuqahada iyo wa aksar lilmutakalimiin iyo mutakalimiinta badankooda annahu yufiidu alcilma inuu cilmi faa'iideynayo weeye mar hadday ummaddu qabuul kula kulantay iyo rumayn ama ay camalfalkay ku camalfalayso ay isku waafaqday khabarulwaaxidkii waxbaa raacay dee itifaaqii ummaddaa raacday marka taasi waxbay u taraysaa wuxuu noqonayaa markaa inuu cilmi faa'iideynaayo cilmi marka wuxuu ku faa'iideeyey waxa kale ku ladhmay waxa kale raacay ayuu noqday mid cilmi ku faa'iideynaya wadahaba tawaa'ifu min almutakalimiina ilaa annahu laa yufiiduh waxay ku tageen kooxo badan oo mutakalimiinta ka midina mar haddii khabarkaasi khabar aaxaada yahay inaannu faa'iidaynin cilmi marnaba ummaddu qabuul ha kula kulanto ama yaynay kula kulmin in lagu camalfalo ha isku waafaqdo ama yayna isku waafaqayn waxay yidhaahdeen marnaba cilmi ma faa'iidaynaayo marnaba cilmi ma faa'idaynay yidhahdeen wakadalika alkhabaru almarwiyu min ciddati jihaatin yusadiqu bacduha bacdan min unaasin makhsuusiina saasoo kale u ahaaday khabarka la soo wariyey oo min ciddati jihaatin jihooyin kala duwan laga soo wariyey jihooyinkaa kala duwanoo yusadiqu bacduha bacdan yacni qaarkoodba qaarka kale ay rumaynayaan min unaasin dadna laga soo wariyey dadkaasoo makhsuusiina gaar ah sida a'immo iyo culamo waaweyn oo kibaara laga soo wariyey oo raasikhiin ah ama a'immo waaweyn baa laga soo wariyey qad yufiidu alcilma alyaqiiniya liman kaana caaliman bitilka aljihaad waxaa dhici karta inuu faa'iiday waa qad mudaaric gashae waxa u haaliba yani waxa weeye yani taqliil waa dhici kartaa inuu faa'iideeyo mararka qaarna waaba loo isticmaalaa taxqiiqna waa loo isticmaalaa qad yaclamu allahu marka la yidhaahdo waxaa lagu fasiray siday culamada qaarkood ay mareen in la waa litaxqiiq qad yufiidu marka hadda siduu dhigayo marka la eego min ciddati jihaati yusadiqu bacduha bacdi min unaasi makhsuusiin quyuudda uu sheegay marka la eego hadda inaanu taqliil uga jeedin bay u egtay macnihi u haalibkaha uu ka tilmaamaya hadda taxqiiq uga jeedo taxqiiq uga jeedo waayo intaasoo qaydyadoo wadata ayaa haddana marmar ay faa'iidaysaa marmar haddana uu faaideeyaa cilmi yaqiiniya muraadkiisu maaha inta badanna aanu faa'iidaynayn laysa hada bimuraadin lahu qad yufiidu xaqiiqe waa faa'iidaynaya marka taxqiiq bu hadda uga jeeda alcilm alyaqiiniya cilmi yaqiini oo yaqiin loo nisbeeyey ayuu faa'iideynaya liman kaana caaliman wuxuu u faa'iideynaya cid walba maaha liman kaana kii ahaaday caaliman mid garanaya bitilka aljihaati jihooyinkaa garanaya bitilka aljihaati jihooyinkaa garanaya yani jihooyinka waxaa loo jeedaa asaaniidda kala duwan ee lagu soo wariyey marka waxa weye marka yani rag badan oo siqaad oo kala duwan ayaa laga soo wariyey ya markaasaa waxa weeye dee yani marka ayuu ciddii garanaysaa duruqdana wada aragtay ayna iswada waafaqeen waxay noqonaysaa ayma waaweynna ku jiraan waxay noqonaysaa markaa cilmi marka inuu faaideynayo yaqiiniyo cidda garanaysa uu faaiideynayo yani waa arrin nisbi ah nisbada cidda garanaysa jihooyinkaas bimacnaa asaaniidda kala duwan lagu soo wariyey iyo cidda soo warisay iyo jalaaladooda iyo qadarkooda ayuu cilmi yaqiiniya u faa'idaynaya wa bixaali ulaa'ika almukhbiriin iyo xaalka iyo sifada ay leeyihiin kuwa ka warramay cidda garanaysa ayuu u faa'ideynaya cilmi yaqiiniya wa biqaraa'ina wuxuu kaloo ku faa'iideeyaa amaarado iyo wadamaa'ima waxyaalo kaloo ku ladhan oo taxtafu bilkhabar khabarka ku geedaamanoo ku wareegsan wain kaana alcilmu bidalika alkhabari wa in kaana haba ahaado alcilmu ogaalka la ogaanayo oo markaa loo aqoon yeelanayo oo si yaqiina lagu ogaanayo bidalika alkhabari laa yaxsulu midaan u xasilayno u sugnaanin liman lam yashraku fii dalika ciddaan la wadaagin bimacnaa ciddii aan la wadaagin oo aqoonta aan u yeelan oo aqoonta aan u yeelan iyaga cilmigaa u faa'iideyn maayo ya oo ma odhanaayo khabarkani markaa cilmi buu faa'iideynayaa cilmi ayuu faa'iideynaya laakiin ciddii markaa garanaysa ayuu u faa'iideynaya cilmigaas walihaada kaana culamaau lxadiisi aljahaabida sidaas daraaddeed bay waxay ahaan jireen culamaau alxadiisi culammadii xadiiska ee aljahaabidatu nuqaadda ahaa jihbid ayaa jahaabido lagu jamciyaa jihbid waxaa la yidhaahdaa ruuxa markaa naqaadka ah ee markaa waxa weeye kala yaqaana lacagaha noocyadeeda ee kala odhan kara kani waxa weeye waa foojiri kanna waxa weye waa asal ya sidaa u kala shaandhayn kara ayaa waxaa la yidhaha jihbid jahaabidana waa lagu jamciyaa culamada xadiiskaa loo isticmaalay nuqaadda ah ee kala garanaya xadiiska saxiixa iyo xadiiska daciifka iyo xadiiska xasanka ah iyo ka dacfigiisu daran yahay iyo ka dacfigiisu aanu darnayn ka wax markaa kabi karin iyo kaan wax kabi karin axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam khibrada iyo aqoonta u waxaa laga cabiraya jahaabida ayaa laga cabira hmm. ati cabdullahi mubaarak markii lagu yidhi axaadiis fara badan baa nabiga lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam oo kumanyaal ah ayuu wuxuu yihi taciishu laha aljahaabida jahaabida u noolaan doonta buuri waa culamo nuqaad ah oo xadiiska taqaano kala shaandhaynaysa oo yani wixii aan sugnayn caddaynaysa waayo allah wuxuu yidhi inaa naxnu nazalna adikra wa ina lahu laxaafiduun aayaddu soo qaata walihada kana culamaau alxadiisi aljahaabidatu fiihi almutabaxiruuna fii macrifatihi qad yaxsulu lahum alyaqiinu ataamu biakhbaarin wain kaana hayruhum min alculamaai qad laa yadunnu sidqaha fadlan can alcilmi bisidqiha saas daraaddeed bay waxay ahaan jireen culammadii jahaabidada aha ee nuqaadda ahaa ee xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam taqaana ee xadiiska saxda ah iyo ka kale kale shaandhayn karaysay fiihi lmutabaxiruun ya si kaloo idin qoraya ma qorya maya saxdu waa mutabaxiruun weeye matbuucaadka qaarkood waxay qorayaan mutajariduun mutajariduun waxa waa kuwii insaafka samaynayay noqonaysaa laakiin mawdican kuma munaasiba fiihi lmutabaxiruun culammadaasoo xadiiska markaa ku tabaxuray oo bimacnaa aqoon markaa ziyaada u yeeshay oo markaa waxa weeye aqoon bad ah yacni aqoon fara badan bay u yeeshay fii macrifatihi fiihda hore waxa way noqonaysaa aljahaabidatu fiih xagga hore in la raaciyo yani axaadiista marka waxay naqdinaysay marka waxay nuqaadda ku ahay almutawaxiruuna fii macrifatih ee waxa weeye marka aqoonta fara badan u lahaa ee ku baxaroobay bimacnaa aqoon fara badan u lahaa xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam qad yaxsulu lahum alyaqiinu taamu waxaa dhacday inuu u sugnaado alyaqiinu taamu yaqiin dhammaystiran ugu sugnaado biakhbaarin axaadiis in ugu sugnaado oo aqoon ay u yeeshaan waa dhici kartaa wa in kaana hayruhum min alculamaa haba ahaado yaga ciddaan ahayn oo culammada ka midii qad laa yadunnu midaan malaynaynin sidqaha axaadiistaas inay run tahayba aan malaynayn yagu waa yaqiinsadeen oo si yaqiin ay u garanayaan axaadiistan inay tahay marka run inay tahay yaqiin taam yaqiin dhammaystiran bay ku hayaan culamo kaleoo laakiin culammonimada kala mida ah, laakiin xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam aan sidaasoo kale khubaro ugu ahayn oo ugu cilmi badnayn waxaa dhici karta iska daa yaqiin inay helaane oo khabarkaasi wuxuu sheegaayo ay yaqiin ku qabaan in nebigu yidhi yacni markaa saas ay ka sugan tahay yaqiin inay ku qabaan iska dhaafe waxaa laga yaabaa inaanu markaa run inay tahay inaanu malayn oo is yidhahdo talow sugan yahay uu kaba shakiyo sugnaanshihiisa hmm. fadlan can alcilmi bisidqiha fadlan can ilcilmi bisidqiha iska daa inuu markaa waxa weeye ogaado runnimadeede oo yaqiin ku ogaado iska dhaafe inaanu malayn baa dhici karta runteeda mina run tahay wmabnى hada clى ana alkhabr almufida lilcilmi yufiiduhu min kasrat lmukhbiriina taaratan wa min sifaati lmukhbiriina ukhra arrinkaasi wuxuu ku dhisan yahayna waxay tahay in cilmi yaqiiniya loo yeesho akhbaarta qaarkood ama axaadiista qaarkood oo laga yaabo dadka qaarkood aqoontaa inaynay u lahayn oo laga yaabo inaynay malaynaynba run inay tahay qaar kalena yaqiin ay markaa waxa weeye ku qabaan inay nebiga ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay cala ana alkhabar almufiida lilcilm in khabarka faaiideynaya cilmiga yufiiduhu min kasrati almukhbiriina taaratan wuxuu ka faaiideynayaa cidda ka warrantay ee xadiiska sheegtay farabadnidooda ay farabadan yihiin buu ku faa'iidaynayaa taaratan mar almukhbiriin waa ismi faacil bikasri ilbaa wa min sifaati almukhbiriina taaratan mar labaadna wuxuu ku faa'iideynayaa kuwa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warramay sifooyinkooda ayuu ku faa'iideynayaa sifooyinkay leeyihiin ee taqwada iyo xifdiga iyo cilmiga iyo allakabaqa ya yacni marka ay leeyihiin ee ku sugan yihiin iyo qaybista badan ee xadiista nebiga ay hayaan ee qaybsan yihiin iyo runsheegga badan ee lagu yaqaano iyo siqanimada sifooyinkoodu ku faa'iidaynaya taaratan ukhra ay taaratan ukhraa mar kale wa min nafsi alikhbaari bihi ka warranka laga warramay laftiisana waa ku faa'iidaynaya ukhraa ay taaratan ukhraa mar kale oo siiqada laga warramaayo lafteeda ayaa markaa ka qayb qaadanaysa waxaa laga yaaba mid waliba samaac inuu tasriixiyo inuu waxa weeye hay-addii uu ku sugnaa iyo wixii la midkaa uu sheego yani inuu raaciyo waxa weeye yani qaabkii xataa uu ku sugnaa oo uu yidhaahdo marka waxa weeye yani mid waliba samaac intuu sheego yidhi hebel baan ka maqla isagoo weliba hay-addaa ku suganoo sidaasa ama dangiiga ama caynkaasa ama sidaasa ama sidan u fadhiya ayuu saa iyo saa yidhi ya waatay culamada qaarkood yidhaahdeen haddii markaa xadiisku qiso leeyahay waxay markaa laga fahmaa ama laga qaataa raawiga soo wariyaa inuu qaybay waayo hay-addii uu ku sugnaa caalimku waa kan sheegaya waa kan sifaynaya isagoo sidaasuu hadalkan yidhi waa kan leh ya waa ka saa odhanaya una yahay dee mid run lagu yaqaano u yahay markuu sheegaayo ilaa haddaan run lagu aqoon waxaa laga yaabaa dee inuu sifooyin iska sheeg sheegaa dhici karta wa min nafsi alikhbaari bihi ukhra ka warranka laga warramaayo lafteedana waa ku faa'iideeyaa wa min nafsi idraaki almukhbari lahu ukhra waxaa kaloo marka uu ka faa'iidaynayaa ka loo warramaye loo sheegaayo yacni markaa laftiisana markaa xaggiisa waa ka faa'iidaynaya yani waa waxyaalo kaloo ku ladhmaaya qaraa'intii buu ku tirinaya wa min alamri almukhbari bihi ukhra iyo arrinka laga warramayo laftiisa arrinka laga warramayo laftiisa ayaa dee wuxuu noqon karaa xadas marka aan la ilaawi karin ama ay adagtahay in la ilaawaa oo cusri ku jiro fa ruba cadadin qaliilin afaada khabaruhum alcilma tiro yar khabarkoodu intuu faa'iideeyo ayaa badan alcilma cilmi uu faa'iideeyo tiro yar inta khabarkoodu iyo warkoodu cilmi faa'iideeyaa waa badan tahay ruba mar waxaa loo isticmaala litaqliil marna waxaa loo isticmaala litaksiir siyaaqaana lagu kala eega lima hum calayhi min aldiyaanati walxifdi aladii yu'manu macahu kadibuhum aw khata'uhum wuxuu u faa'iideynayaa tiradaa yar khabarkoodu cilmi wuxuu u faa'iideynayaa waxay ku sugan yihiin daraaddeed oo min addiyaanati diin ah iyo alla kabaqi iyo taqwo ah iyo walxifdi qaybis ah aladii kaasoo yu'manu macahu laga aamin noqonayo la jirkiis kadibuhum inay been sheegayaan aw khata'uhum ama inay ku gafeen mid walba laga aamin noqonayo wa adcaafu dalika alcadadi tiradaa labanlaabyadooduna yacnii in ku labanlaabmaysa oo ku saddex laabmaysaana min hayrihim oo iyaga markaa cidaan ahayn xaggooda xaalay ka ahaatay qad laa yufiidu alcilma waxaa dhici karta inaanu cilmi faa'iidayn hada huwa alxaqu aladii laa rayba fiih kani waa xaqii aanu shaki ku sugnayn innaba wax shaki aanu ku jirin wa huwa qowlu jumhuuri lfuqahaai walmuxadisiina wa min almutakalimiin waa sida markaa jumhuurka fuqahadu ay yidhaahdeen muxadisiintuna ay yidhaahdeen wa tawaa'ifa min almutakalimiin kooxa mutakalimiinta ka midina ay yidhaahdeen wa tawaa'ifa maxaynu kordhignay hmm? maxaynu kordhignay alnsarifka mar walba iska kordhigaa fi jamiic alxaalaat hmm. sheeg marka hore maxalka jumhuur buu ku cadfan yaho maxalu jar taalla oo mudaafu ilayhi ah ayuu ku cadfan yahay maxalu jar maadaamuu dhacay wamaa laa yansarifu wa siiqatu muntaha aljumuuc waa yahay wadahaba dawaa'ifu min almutakalimiina wa bacdu alfuqahaa'i ila ana kula cadadin afaada alcilma khabaruhum biqadiyatin afaada khabaru mili dalika alcadadi wuxuu yidhi waxay ku tageen dawaa'ifu min almutakalimiin kooxa mutakalimiinta ka midi ah. wa bacdu alfuqahaa iyo fuqahada qaarkood ilaa ana kulla cadadin afaada alcilma in kasta oo afaada alcilma cilmi uu faa'iideeyo khabaruhum khabarkoodu cilmi faa'iideeyaa biqadiyatin dhacdo gudaheed uu ku faa'iideeyo cilmi afaada khabaru mili dalika alcadadi alcilma fii kulli qadiya wuxuu faa'iidaynayaa bay yidhahdeen caddadkaasoo kale tiro la egi khabarkoodu wuxuu faa'iidaynayaa cilmi buu ku faa'iidaynayaa dhacdo kastuu dhex dhaco meeshay doontaba ha noqotee marka waxaa laga eegayaa un tiradaa laga eegaya sidaas waxaa yidhi kooxa mutakalimiinta ka mida fuqahada qaarkoodna waa ku raaceen saxiix laakiin sidoodu maaha wuu ku radinaya sheekhu wuu radinaya wa hada bailun qaطcan arrinkaasina waa arrin baila xaal la qaطcinaayo ayuu bail yahay laakiin laysa hada mawdica bayaani dalik ha yeeshe kani ma aha meeshii lagu caddaynayey ma aho arrinkaa lagu tafsiilinayey ma aha wa ama ta'siiru alqaraa'in alkhaarijati can almukhbiriina fi alcilmi bilkhabari falam nadkurhu wa ama ta'siiru alqaraa'in amaaraadku inay saamaynayaan miyaa amaaraadkaasoo alkhaarijati can ilmukhbiriina ka baxsan kuwa khabarkan ku waramay ka baxsan ee khaarijiga ahi saamayntay saamaynayaan filcilmi bilkhabar aqoonsadka la aqoonsanayo la yaqiinsanaayo khabarkaasi wuxuu sheegay falam nadkurhu maanu sheegin buu yidhi hadda lianna tilka alqaraa'ina qad tufiidu alcilma low tajaradat cani alkhabar waayo qaraa'inta khaarijiga ah ee khabarka ka baxsan iskeed baabay u faaiideyn kartaa yaqiin haday khabarka ka madhnaato lianna tilka alqaraa'ina maxaa yeelay qaraintaas qad tufiidu waxaa dhici karta inay faa'iidayso alcilma cilmi ay faa'iidayso mar walba ma ah inay faa'iidaysaa dhici karta waa taqliilkii hadda alcilma cilmi ay faa'iidayso low tajaradad hadday madhnaato can ilkhabari khabarka ay ka madhnaato keligeed ay noqoto iskeed baabay u faa'iidayn kartaa yaqiinta cilmiga u faa'idayn karta faida kaanat binafsiha qad tufiidu lcilma marba hadday ahaatay qaraa'inta iyo amaaraadka khabarka ka baxsani mid markaa dhici karta inay cilmi faa'iidayso daata ahaanteeda ku faa'iidayso binafsiha yadaan wax kalaba raacin lam tujcal taabicatan lilkhabari cala alitlaaq lagama yeelaayo mid khabarka raacaysa laga yeeli maayo oo qaraa'intaasi dee waxaa weeye ifaadada cilmiga la faa'iidaynayaa dee khabarka xaggiisa markaa kama iman ifaadada cilmiga uu faa'iidaynaya markaa khabarka xaggiisa kama iman wax ka baxsan bay ku timi waayah kama lam yujcal ilkhabaru taabican laha si aan looga yeelin khabarku mid raacaya aan looga yeelin baan qaraa'intana looga yeelayn qaar khabarka raacaya aan looga yeelayn ee mid waliba mustaqil bal kullu minhuma ariiqun ila alcilmi taaratan mid waliba labadooda ka mida qaraa'intaa ka baxsan khabarka iyo xadiiska laftiis xadiiska iyo amaaraadka xadiiska ka baxsan labada mid walba waxay noqon karaan ay yihiin ariiqun ililcilmi taaratan waddo ee wax lagu ogaado lagu aqoonsadaa mid weliba gaarkiisa u noqon karaa wa ila danni ukhra marna waxay noqon karaan mid waliba waddo marka waxa weeye wax lagu maleeyo danni haaliba lagu helo oo raajixa oo miisaan badan wain ittafaqa hadday iswaafaqdo ijtimaacu maa yuujibu alcilma minhuma kii cilmiga waajibinayo cilmi keensanayey oo labadoodaba ka midi inay kulmaan hadday iswaafaqdo wa in itafaqa hadduu iswaafaqo ijtimaacu maakii inuu kulmo yuujibu faa'iidaynaya yuujibu waajibinayo keensanaya alcilma cilmi keensanaya minhumaa xaalu labada noocba ka mid yahay aw ijtimaacu muujibi alcilmi min axadihimaa wa muujibi adanni min alaakhari sidii markii hore aynu sheegnay halkii muujab markaynu ka warramaynay sidii sidiioo kale u xarakayn sidee jiimka waad hoos dhigaysaa hadda jiimka waa ismu faacil waa muujib hadda weeye ya aw ijtimaacu muujib alcilmi min axadihima ama ay inay kulmaan ay iswaafaqdo kii cilmiga keensanayo waajibinayay min axadihimaa labada midkood xaaluu ka mid yahay wa muujibu danni iyo kii danniga keensanayey ama sababayey ama waajibinayey min alaakhari ka kale xaaluu ka mid yahay hadday labadaasi kulmaan yani labadiioo markaa midna cilmi keensanaayo oo cilmi waajibinayo sababayo midna danni haaliba sababayo hadday kulmaan fa kullu man kaana bilakhbaari aclama mid kastoo ahaaday shaksi kastoo ahaaday bilakhbaari aclama axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam mid u cilmi badan oo u aqoon badan qad yaqtacu bisidqi akhbaarin waxaa dhici karta inuu qadciyo oo gooyo bisidqi akhbaarin khabarro markaa inay run yihiin inuu qadciyaa dhici kartaa laa yaqdacu bisidqiha akhbaartaasoo jumlada waxaa laga sifaynaya akhbaarta akhbaartaasoo laa yaqdacu bisidqiha aanu goynaynoo qadcinayn runnimadeeda man laysa milahu midaan isaga la mid ahayn aanu qainayn midaan isaga la mid ahayn aanu qacinayn ayaa waxa dhici karta ka axaadiista u aqoonta badan isagu inuu gooyo qaciyo oo uu yidhaahdo khabarkaasi wuxuu faa'iideynayaa cilmibuu faa'iideynayaa ama labadaasi markay israacaan cilmibay faa'iideynayaan ama wax la mida ah. wuxuu idhi sheekhu raximahullah wa taaratan yakhtalifuuna fii kowni dalaalati qaciya wuxuu sheegay sheekhu halkan mas'ale ayuu ka hadlayaa ku saabsan axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam mar waxay noqotaa qatciya marna waxay noqotaa ghayru qatciya ama danniya siday culamada qaar ka cabiraan danniya marka la yidhahdo waxaa loo jeedaa dannigii khaalibkaha ah in loo nisbaynaayo dannigu waa maraatibo saddex qaybood baa mid walba danni lagu itlaaqi karaa ya oo waa danni raajixa iyo mid marjuuxa iyo mid musaawi ah danniga raajixa ah waa ka leeyahay adannu alghaalib wa danni raajix danni marjuuxa ah waa ka laga miisaanka badan yahay waa danniga daciifkaa ah. nooca la yidhahdo wahmi ay ka cabbiraan qolyaha qaarkood ay ka cabbiraan sida manaatiqadoo kale ay ka cabbiraan danni musaawi ah waa nooca shakiga laga cabiro nooca shakiga laga cabiro oo labada geesood baa isla egoo raajix iyo marjuux ma kale leh yacni saddexda mid walba waxaa ku ixtimaalaan laba siyoodoo kala duwan buu aqbali karaa inuu sidaa yahay iyo inuu khilaafkeeda yahay labada markuu aqbali karo marna wuxuu u aqbalayaa si miisaan badanoo isagaa loo badinayaa boqolkiiba toddobaatan siddeetan sagaashan boqolkiiba shan iyo sagaashan boqolkiiba siddeed iyo sagaashan sagaal iyo sagaashan waxa weeye waxay noqonaysaa dhammaan waa danni haaliba halabadu hasii kala badato waa ixtimaalka raajixa waxaa la odhanayaa danni haaliba dannina marka la itlaaqo badiba isagu ku dhaca haaliban waayahay marna waxa weeye sida raajixa mooye sida kalee marjuuxa ah marka loo jeedana waxay noqonaysaa dannigii daciifka ahaa waa nooca wahmiga la yidhahdo markay labada geesood isleegyihiin yaa oo la leeyahay ma kale miisaan badna yaa waa mutasaawiyaan kaasi waa nooca shakiga la yidhahdo wey addamaarta marka waa saddex nooc markay culammadu ay leeyihiin in badanoo ka midii ama culamada mutaakhiriintu ay cabirayaan axaadiista aaxaadkii waxay faa'iidaysaa haaliban danni ama waa danniya waxay u jeedaan dannigii haalibkaa bay u jeedaan dannigaa haalibkiina waa muctabar shareecada muctabar buu ku yahy an u soo noqonno nooca kale waxa la yahaha qaci waa nooc la jasminaayo la qacinayo boqolkiiba boqol bay saa tahay yani xadiiskaasi nebiga inuu ka sugan yahay calayhi asalaatu wasalaam waa qaci boqolkiiba boqol waa la hubaa innaba ixtimaal yari ma geli karo daciif ba ha noqdee yuqtac marka qaciga haddaba laba geesood buu galaa gees waa xagga hubuudka iyo sugnaanshaha waatuu sanadka ka cabiray qaybna waa xagga dalaalada iyo tusinta xukunka siduu u tusinayo u faa'iideynayo waa qadciyu hubuut qadciyu dalaala qaciyu ubuut sugnaanshihiisa qaci ah boqolkiiba boqol dalaaladiis iyo tusintiisuna waa qaci boqolkiiba boqol midnaba in shakiya ma aqbali karo noocaas waxa la yidhaha qaci marka akhbaartii nooca mutawaatirka la yidhaahdo waa nooca qacigaa xagga ubuutka iyo sugnaanshaha dalaaladu ha inoo dambaysay dalaaladii waxaa qaci noqon kara xadiis marka aaxaadah oo daniyu ubuut la odhanayo weeye baa waxaa dhici karta dalaaladiisa in laha waa ku cad yahay waayo dalaadeed hadduu sariix yahay laa yaxtamilu hayra dalik waxaa la odhanaya waa qaciyu dalaala ya marka labada qaci mar waa israaci karaan marna waa kala hadri karaan imka qur'aanku waa wada qaciyu hubuut kulligii qur'aanka inaba meel laga shakin karaa ma jirto ama ixtimaal la gelin karaa ya ee dhammaan waa wada qaci waa tawaaturay dhammaan waa sugan yahay weliba tawaaturkiisu waa tawaatur caam ah ya sugnaanshaha uu sugan yahay qur'aannimo u sugan yahay mid innaba laga shagin kara maaha waa khaci laakiin aayaadka qur'aanka qaarkood dalaaladoodu ixtimaal bay leedahay saas awadeed bay culammadu isku khilaafaan mufasiriintu macnaha ma looga jeeda ma sidan ba mise waa sidan markaasaa tafaasiir kala duwan aayaadka qaar lagu fasiraa maxaa ka soo baxaya inay qaci dalaala aynay ahayn wa ilaa macaani kala duwan laguma fasireen oo aan iswaafaqayn marar badan waxaa dhacda ikhtilaafku inuu yahay ikhtilaafu tanawuc shekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ihi haalibka ikhtilaafka salafku tafsiirka isku khilaafeen waa min baabi ikhtilaafi tanawuc haalibka caynkaasa waxa ikhtilaaf tadaadiho iska horjeed oo aan iswaafaqi karin waa kooban yihiin marka loo eego ikhtilaafka kale waayo salafku waxay ku fasiri jireen buuhi qur'aanka markay fasirayaan macnaha looga way tusaalayn jireen sida lafdiga caamka oo kale inay markaa afraaddiisa wax ka mida sheegaan mid kalena afraaddiisa wax ka mida sheego kale mid kalena afraaddiisa wax ka midoo kale sheego waxaa dhici karta in aayaddii la yidhahdo toban qowl baa laga yidhi laakiin tobanka qowl dhammaantood waa iswaafaqayaanoo cumuumka aayadday wada gelayaan lafdiga aayadduna waa caam waa tafsiir bilmithaal waxaa la yidhahdo in tusaale wax lagu fasiro yacnii ruuxa marka turjubaanka ah markuu u turjumayo afka aanu ruuxu garanayn luqa aanu garanayn buu doonaya inuu tarjumo isagu waa turjubaan ruuxanuu u sheegayo u tarjumayo luqadaa ma yaqaan dabeedna wuxu waxa maxaa la yidhahdaa dabeedna wuxuu tusay nooc ka mida anwaacdii sida khubus maxay buu yidhi fii luqati carab maxaa khubus lagu yidhahdaa dabeedna wuxuu soo qaaday nooc anwaacdii khubuska ka mida ama roodhis soo qaada ama wax la mida markaasi waa kaa uma jeedo alishaaratu ilaa nawcihi laa ila cayni ishaaradu waxay ku dhacaysaa waa kaa yacni ka iyo wixii la nooca ee daqiiq laga sameeyey weeye cayntiisa ku dhici mayso ka saasoo keliya u samaysan baa khubs la yidhahda muraadku maaha ya marka lafdi caamaa soo aroora oo qur'aanka ku yimaada markaasa salafka qaarkood wax tusaaleeyaan mihaal sheegaan oo afraaddii soo gudagelaysay tilmaamaan muqadima fii usuuli tafsiir ku noqon marka qadcu dalaalaha iyo qadciyu hubuutku waa iswaafiqi karaan qadciyu hubuutkii maxaa noqonaya kii sugnaanshihiisa ama sanadkiisu u ahaa qaciga kow waxaa soo gelaya mutawaatirkii oo mutawaatirku waa qaci haddama aragtaa mutawaatirku waa qaci waa khabar ay soo wariyeen cadad fara badan oo tuxiilu alcaadatu tawaatu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib tiro badan baa soo warisay tiradaa badan oo caadadu mustaxiil ay ka dhigayso inay been isku waafaqaan ya waqtac bisidqi khabari tawaaturi wasawi bayna muslimin wa kaafiri ilahay baa muslimin wuxuu yidhi waxaad qatcisaa bisidqi khabari tawaaturi khabarka tawaaturka qaci wasawi bayna muslimin wa kaafiri waa cibaaro kolley markaa waxa weeye mutaakhiriinta in badanoo ka mida ah ay sheegaan khaasatan ashaacirada ay u badan yihiin ay leeyihiin khabarka mutawaatirka ah islaamnimo looma shardiyo hadday gaala sheegto gaala soo warisay khabarkaas ay soo naqlisay iyo hadday muslimiin soo naqliyeen waa isku mid marka inuu yani khabarkaasi sidqi yahay yani kasin labada noocba oo waxaa hadday muslimiin soo warisay hadday gaala soo warisayba haddii cadad fara badan oo cadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan ay sheegeen khabarkaa oo ay soo wariyeen qaci runnimadiis laakiin nadar baa ku sugan warka ku saabsan wasawi bayna muslimin wa kaafirin waxaan filayaa masaa'isha uu ku radinaayo ashaacirada inay ka mid ahayd sheikhii qoray kitaabkii la odhan jiray alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt bal hadda ka waayah wallafdi walmacna waxaad kaloo sintaa inuu lafdigu tawaaturo iyo in macnuhu tawaaturo tawaatur macnawiyaa jira iyo mid lafdi ah labada noocba waa jiraan labada noocba waa jiraan marka tirooyin bay culammadu sheegaan laakiin tiro mucayana inaan loo shartinayn baa saxan ee laga eegayo uun khabarka ma yahay mid caadadu mustaxiil ka dhigayso tirada soo werisay tirada soo wariyey caadadu qaar ay mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan ma yahay waynu markaa mid waliba ka warinayaa yacni mid isagoo kale ah waynu ka warinaya oo sidaa sanadku ku xidhiidhsan yahay cadadkaa badan ee caadadu mustaxiilka ka dhigayso inay been isku waafaqaan waana inuu ku dhammaadaa wax maxsuusoo xisi ah ku dhammaadaa waa maqlay ama waa arkay ya arrin caqliya waa inaanu ku dhammaan yani waa yidhi waa maqlay waa arkay waa waynu markaa ku dhammaadaa khabarka caynkaasa waxaa la yidhahdaa khabar mutawaatira la yidhahdaa waa in tiro badan soo warisay waa in tirada caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan waa in qaar la mida ay ka soo warinayaan dabaqaadka sanadku dhammaan waa inay sidaa yihiin waa inuu wuxuu ku dhammaadaa ay tahay shay maxsuuso xisiya waa inay ahaataa tirada qaarba inbay u shardiyeen qaar baa yidhi waxa weeye markaa labaatan waa inay gaadhaan cadadku maya waa inay ka bataan maya waa inay soddon noqdaan maya waa inay labiyo toban noqdaan maya waa inay afar noqdaan maya waa inay shan noqdaan maya waa inay sii bataan waa inay toddobaatan noqdaan ya waa inay afartan noqdaan iyo tirooyin kaleo ka badanna waa sheegay culamada qaar waxay doorteen toban inay noqdaan ahlucilmiga qaarkood wax ka alifay tawaaturka axaadiista mutawaatirada ah waxay asal ka dhigteen toban cidda soo warisa wayna gaadhaa ya bacdu ahlicilmi ariiqadaasay ugu socdeen laakiin afar khabarkoodu tawaaturi maayo ilqaa'u alarbacati fiihi raajixu wama calayha zaada fahuwa saalixu afar in la tuuraayo la ilqaynaayo aan markaa khabarkooda tawaatur laga dhigayn waa miisaan badanta ilqaagaasaa miisaan badan wamaa calayha zaada fahuwa saalixu wixii afarta ka badani saalix waxay u yihiin inay mutawaatir noqdaan oo afartii maxaa loo yidhi ha la tuuro yaan la odhan khabarkoodu tawaaturi maayo culammadu waxay yidhahen waxaa loo yidhi afartu dee waxay u baahan yihiin taskiyo mid walba waa in loo helaa afar shaksi markay ka markhaati kacayaan zino waxaa la ysku waafaqsan yahay inay taskiyo u baahan yihiin oo caddaaladooda la baadhayo oo mid walba loo rabo in cid cadaaladdiisa ka markhaati kacdo dee haddii khabarkoodu tawaaturayana afartaasi markay zinada ka markhaati kacayaan cadaaladooda lama baadhbaadheen ama lama yidhaahdeen yaa caddaynaya inuu cadli yahay hadduu cadli yahuunbaa khabarkiisa la aqbalayaa aqbalayaaye haddaan cadaaladdiisa la ogaanin walow haba laga jaahil noqdee hadda fisqi laguma ogaan waaba majhuul khabarkiisa lama qaadanayo lama yidhaahdeen waana la yidhi lama qaadanayo waa in afartuba cuduul yihiin idan waxaa laga qaadanayaa afarta khabarkoodu inaanu ahayn mutawaatir sababtu waxay tahay hadduu tawaaturi lahaa taskiye uma baahdeen sidoodaana khabarkooda loo qacin lahaa loomana qacin sidooda marka ilqaau larbacati fiihi raajixu arbacati xarakatnaqla lagu sameeyey waayah wamaa calayha zaada fahuwa saalixu wixii ka badan afarta wuxuu u suubamaa inuu mutawaatir khabarkiisu noqdo saaxulmaraaqi saasuu odhanaya bacdi baana saa maray calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay tiro mucayana oo tawaaturka faa'iidaynaysa oo yaqiinta faa'iidaynaysaa ma jirto ee waxaa dhici karta cadad inay ku faa'iidayso cadad kale inay ku faa'iideyn sida sheikhuba sharxayo wuxuu tilmaamaya waxaa laga eegayaa ashyaa badan cidda ka warramaysa taqwadooda iyo xifdigooda iyo qaybistooda iyo jalaaladooda iyo weynaantooda ashyaadaasaa la eegaya siiqaday kaga warramayaan baa la eegaya waxay ka warrameenee sheegeen baa la eegaya yacni markaa waxaa la eegayaa yacni markaa cidda uga warrantay waxaa la eegayaa dariiqaday ku qaateen umurahaasoo dhan marka la eego qaraa'intii daakhiliga ahaa iyo sifaadkoodii axwaashoodii iyo waxyaalahaasoo dhan la eegiyo jalaaladoodii kullu dalika markay isku ladhmaan waxaa la odhanaya khabarkan lagama shakin karo imanka khabar ay soo wariyeen oo ay wada arkeen khabar ay shaahideen afar imaamo waaweyn ama ka soo qaad markaa ka badi waxaa markaa khabarkaa wada shaahiday masalan yacnii lix imaamo waaweyn ayaa mid waliba markaysaga shaahid ahaa sida imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo imaam abu cubayd addamarta alqasim ibnu salaam iyo markaa waxa weeye a'immo kale oo la wakhti ah oo yacni markaa isxaaqii ay ka mid yihiin ilaa lix imaam bay ku shaahideen arrinkii markaasay xadaskii ka warrameen oo yidhahdeen saaya saasuu u dhacay mid waliba wuxu yidhi anaa arkayey khabarka caynkaasa ma laga shakin karaa lix imaamo waaweyn oo aimadaynu sheegnay ku jiraan khabarkay soo naqliyeenoo mid walibu lahaa anaa u soo taagnaa samicathu udunaaya wa wacaahu qalbii ya wa ra'aahu caynaaya haddama aragtaa yacni marka uu yidhaahdo mid waliba labadayda indhood baa arkay dhegahayguna waa maqlayeen qalbigayguna waa weeleeyey annaga shaahid ahay dee khabar laga shakinaya maaha tiradaa tiro la eg oo waxa weye min caamati innaas ah hadday khabar soo wariyaan ma la odhanayaa warniyow lixdii horeba khabarkay soo wariyeen waxaad tidhaahdeen waa yaqiiniye dee kuwanna waa lix e ya iyagana khabarkooda yaqiin ka dhiga waxaa la odhanaya laa sawa'an dee ma sinnaa la odhanaya yaa waxaa la odhanayaa labada nooc ma sinna baa la odhanaya oo dee markaa qaarna waxaa dhici kartaa dee in markaa jalaalada iyo qadarka iyo sharafta iyo cilmiga iyo xifdiga iyo taqwada iyo diyaanada inaynay lahayn qaarna ay leeyihiin ama qaarna in lagu ogsoon yahay qaarna inaan lagu ogsoonin dee labadii khabar isku quwo noqon maayaan ma sinmi karaan marka caddadka laftiisa la eegi maaye waxaa la eegayaa cidda ka warrantay a'immada ajilladii markay sheegaan isku miisaan ma aha iyo marka waxa weeye cid ka sokaysaa sheegto ya yacni isku mid maaha marka waxaa la eegayaa bu idhi yacni farabadnida cidda ka warrantay waxaa la eegayaa sifaatka cidda ka warrantay waxaa la eegayaa ka warranka siday uga warrameen ila marna siiqadu waxaaba yeelan kartaa markaa ixtimaal yani markaa inqitaac ama wax la mida marna ma yeelan karto ya mar baa tawkiidaad la socdaan ziyaadoo dheeraadi waxay ku xidhan tahay oo kale wax laga warramayo ashyaa badan baa meeshii israacday shayga laga warramaya dee mar buu yahay shay marka horeba markaa waxa weeye laga yaabo de inuu ishkaal leeyahy ya ashyaada qaar baa layahay dee nakara iskaga sugan waxa laga warramay de hadduu markaa qaciyaad ka hor imanayo tiro badan baha soo wariseeyey dee loodhan maayo waa mutawaatir hadda shaygii laga warramaa wuxuu yahay shay ka hor imanayo nusuus qaciya ee adilo qaci a ah. mislu haada waxaa la odhanayaa markaa la aqbali maayo waayo qaci buu caarida hadda maarata yacni ashyaada qaarkood ayaa waxa weeye markaa eh, adigu umurahaas markay isbiirsadaan yani yaqiin faa'iidaynaya cadadkii cadad la eegi waxaa dhici karta inaan yaqiin faaid bal mid ka badan baa laga yaabaa inaanu yaqiintii faa'iidayn waxay ku xidhan tahay yani waxa weeye eh, umuuraha aynu sheegnay ku xidhan tahay marka qacigii cala kulli xaal waxaa la eegayaa waxyaalahaasa markaa la eegaya marka in loo qaato maaha cadad meel hadduu ku faa'iideeyo yaqiin meel walba ha ku faa'iideeyo sax maaha saas oo caddadadii markaad ee tirada iskaga mid ka yihiini qadarkiiyo sharafta waa ku kala duwan yihiin yaa qadarkiiyo sharafta waa ku kala duwan yihiin rag baa dee xifdigoodu la mid yahay waxa weeye dee boqolaal nin markaa la mid yahay ragga qaarkood baa la waa jabalun fi lxifdi xifdigii waxay ku yihiin buur oo kaley ku yihiin xifdigiisu wuxuu u sugan yahay waa ka subuuti iljibaal ragna markaa xifdigoodu dee waa duuna daalik qaar baa haddii markaa laga shakisiyo shakinaya qaar baan markaa waxa weye aan shakinayn oo aan shaki aanu ka imanayn marka saas aawadeed jamaahirta culammadu waxay qabaan sida horu ka dhigay sheikhu wa jumhuurulfuqahaa iyo jumhuurka muxadisiintuba muxadisiinta jumhuurkooda iyo jumhuurka fuqahada iyo weliba kooxa mutakalimiinta ka midi ah, intuba wejigaasay ku tageen cibradu inayna cadadka keliya ahayn waxyaalaha ku geedaaman ee qaraa'inta daakhiliga ah inay markaa ku xidhanto ashyaada inay ku xidhanto qowlkii kaluu deedna sheegee tilmaamaayey in waxa weeye cadadka meel hadduu ku faa'iideeyo inuu meel walba ku faa'iideynaayo wuxuu kaloo inoo tilmaamay qaraa'inta khaarijiga ah ee shayga daatadiisa ka baxsan khabarka aan ku sugnayn ee khaarijiga ah yada maynaan sheegin buuhi waa iyagoo xadiiska waa ka madax bannaanta iskeedna waa dhacdaa inay u faa'iidayso yaqiin in waxa weeye khabarkuna iskii inuu faa'iideeyo waa dhacdaa labada mid walba inayna yaqiin faa'iideynna waa dhacdaa inay kulmaanna waa dhacdaa markaa taynu ka hadlaynay taas ma ahee khabarkaynu daata ahaantiisaynu ka hadlaynay yani qaci yaqiiniya ma faa'iideynaya mise faa'iideyn maayo ahlucilmi doori waxay doorteen akhbaarta aaxaadka tafsiil in la gelinayo horta masalada ku saabsan akhbaarul aaxaad maxay faa'iideysaa ma qaci yaqiin ay faa'iideysaa mar walba mise mar walba danni bay faa'iideysaa si kaleba ma faa'iideyso mise tafsiil baa ku suganoo asalku waa inay danni faa'iideyso laakiin wakhtiyada qaarkoodna yaqiin waa faa'iideysaa fiihi alaasatu aqwaal saddex qowl baa ku jira qowl odhanaaya mar walba waxay faa'iidaynaysaa cilmay faa'iidaynaysaa yaqiini ah dawaa'if min ahli cilmi baa ku tegey ou ka mid yahay alimaam axmed ibnu xambal ou ka mid yahay ibnu xasmi ou ka mid yahay dawaa'if culammada ka mida ayaa saa ku tegey waxay yidhahaan khabar kasta oo thaabito nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam wuxuu faa'iidaynayaa cilmi iyo camal mid walba dannuu faa'iidaynayaana odhan mayna cilmuu faa'iidaynaya waa cilmi yaqiini ah kaas waa qowl qowlka labaad waa qowlka jumhuurka muta'akhiriintu u badan yihiin oo odhanaya khabarka aaxaadkii wuxuu faa'iidaynayaa mar walba danni haaliba khabarka aaxaadka ahi mar walba danni haalib buu faa'iidaynaya yaqiinina maba faa'iideyba qolyaha muta'akhiriinta u badan qowlka saddexaad waa qowlun bitafsiil waa qowl tafsiil masalada gelinaya oo tilmaamaya khabarka axaadkii waa qaybsamaa marna yaqiini buu faa'iideynaya marna danni haali buu faa'iideynaya laakiin danni haali baa u asala laakiin waxyaalo kaleoo ku ladhan daraaddeed buu u faa'iideyn karaa cilmi yaqiini ah khabarkaa dawaa'if badanoo culammada ka mida ah doortay waa sida ibnu salaax doortay waa sida waxa weeye ibnu khuwayzi mindaad iyo yani markaa jamaacad culammada ka mida laga soo wariyey waa sida ibnu kasiirku ikhtisaaru culum alxadiis yani kitaabkiisa ikhtisaarka ee mustalaxa ah waa siduu ku dooranaayo waa sida xaafid ibnu xajar uu dooranayo dawaa'if badan oo kalena ay dooranaya shiikha laftiisuna waa siduu dooranaayo sheikhulislaam ibnu taymiya oo markaa qaraa'intu ay raacdo ayuu yaqiini inuu faa'iideynayo ka dhigayaa mu odhan kulligii wuxuu wada faa'iideeyaa yaqiini laakiin inuu qaybsamo marna yaqiini faa'iideynaayo marna aanu faa'iideynin marna cilmi iyo faa'iideynayo inoo sheeg xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nusatu nadarka waxa uu tilmaamayaa khabarku aaxaadka ahi almuxtafu bilqaraa'in amaaraadka lagu geedaamay amaaraadku weheliyaan inuu markaa yaqiin faa'iideynayo cilmi yaqiiniya faa'iideynaayo wuxuuna odhanayaa khabarka iyo e, qaraa'intu ku lamaan tahay waxaa ka mida waa ka khabari saxiixayn waa sida xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxaan filayaa wuxuu ka reebaayey midharhka axaadiista ah axaadiistaan badnayn ee culammada qaarkood ay intiqaadeen intaa marka laga reebo inta kale qabuul baa lagula kulmay maadaama ummaddu qabuul kula kulantay wuxuu faa'iidanaya cilmi yaqiini ah cilmi yaqiiniyuu faa'iidanaya suyuudi laftiisa saasuu dooranaya waxaa kaloo ka mid ah alkhabaru lmusalsal bilaa'imma khabarka lagu taxay a'immada oo a'immada waaweyn ee ajilladii ay kala wariyeen isaguna yaqiini buu faa'idanaya bu waxaa kaloo ka mid a ah khabarka duruqda badan leh walow xaddu tawaatur bayaanu gaadhayn duruqdaasina ay wada saxiixa tahay taasna culamada qaarkood waa ku dareen marka akhbaarta caynkaasi waxay noqonaysaa qaar cilmi yaqiiniya faa'iidaynaya haddii kale intaa ay ka maranta aanu akhbaartii saxiixaynka ahayn oo aanu ahayn marka waxaa weeye khabar eh, musalsal bilaimma a'immadii ku taxanoo a'immadii markaa iska warisay aima wada ajille ah waaweyn oo aanu ahayn markaa mid duruq fara badan leh oo iswada rumaynaya isxoojinaya sida sheikhuba halkan inugu sheegay oo aanu ahayn markaa mid qabuul lagula kulmay isagaan saxiixaynka ku sugnayn waa suuro afraad oo culamada qaar ku dareen ya oo waa mutalaqan bilqabuul laakinahu laysa fi saxiixayn kaasna culamada qaar baa ilxaaqiyey oo yidhi isagana ha lagu afreeyo ha lagu daro intaa mid walba yaqiini buu faa'iideynaya cilmi yaqiini uu faa'iideynaya aaxaad ba ha ahaadee isagoo aaxaad ba ah ayuu cilmi yaqiiniya faa'iideynaya waxa isweydiin leh haddaba khabarkii hadduu aaxaad yaho intaa ay soo reebeen aanu midnaba ahayn in la dani buu faa'iidaynaya maxay ku dhisan tahay daliilka saleeda maxay tahay bacdibaa waxay yidhaahdeenba bidca weeye warkaasiyo ahlulkalaamkii baa la yimiyo waa warkii mutakalimiintii saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii iyo salafkii waxay qabeen khabar kastoo saxiixii inuu cilmi yaqiin iyo faa'iidaynayo waa dacwa ay sheegteen bacdi ay sheegteen sheegashada caynkaasi waxa weeye nadar baa ku sugan in la yahaha saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii waxay u qabeen khabar kastoo saxiixa ah, bimacnaa cid cadligii soo warisoo lagu kalsoon yahay inuu cilmi qaciya eh, faa'iidaynaayo bay u qabeen warkaa fiihi maa fiih ya nadar weyn baa ku sugan arrinkaas mid la isbaatin kara maaha bale waxaa la hayaa saxaabada qaarkood oo axaadiista qaar ka shakiday waxaa la hayaa saxaabada qaarkood oo saxaabada qaar ka aqbali weyday axaadiista qaar ya cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaah saxiixa waxaa ku sugan faatima binti qays markay soo warisay xadiiskii ku saabsanaa gabadha marka waxaa weeye talaaqii loo dhammeeyey ee saddexdee dalqadood ay dhammaadeen markay u sheegtay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa xukumay dhacdadii aniga igu saabsanayd bay tidhi markii ninkii qabay dalqaddii ugu dambaysay saddexaad uu furay laa suknaa laki walaa nafaqa waa xadasyada khuseeya ruuxana waxa isaga khuseeya ee weliba markaa siduu doonayay si aan hayn u dhaca uma badna inuu ilaawo ya waxay tii nebigaa sidaa xukumay oo yidhi laa suknaa laki walaa nafaqa cumar muxuu ku yidhi laa nadacu kitaaba rabbina liqowli imra'a laa nadri axafidat am nasiyat cadaaladdeedu dee saabitay ahaydoo asaxaabatu kulluhum cuduud cumarna kama shakin laakiin ixtimaal wuxuu geliyey inay dhici karto inay ilowday inay ismoodsiisay sidii la yidhi si aan ahayn inay u cabirto haddii khabar kastoo cadli soo wariyaa uu cilmi qadciya faa'iidaynaayo muxuu cumar uga sheekeeyey kama hadlayno sawaab buu ahaa oo saxdu waxay ahayd khabarka inuu akhbaro laakiin waxaynu ka hadlaynaa miyuu qabay cumar khabar kastoo cadli soo wariyaa cala aliطlaaq biduuni istisnaa ayuu cilmi yaqiin iyo haddaad tidhaahdaan wuu qabay muxuu uga sheekeeyey ka kaale waxaa dhacday cumar bnu khadaab inta loo sheego axaadiista qaarkood inuu odhan jiray cid kaaga markhaati kacda inuu sidaa nebigu yidhi la kaalay oo istiidaan uu ka mid yahay oo saxaabigii u sheegay uu ku yidhi la kaalay cid kaaga markhaati kacda haddii khabar kasta oo cadli soo wariyaa cumar agtiisa cilmi yaqiiniyo qaciya u faa'iidaynaayey muxuu markhaatiga ugu doonaya ka kaala caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxaa dhacday saxaabada qaarkood intay axaadiis sheegeen inay tidhi waxa waa wahmiyey nebigu sidaa ma odhan kitaab baa jirta uu qoray zarkashi maxamed ibnu bahaadir azarkashi oo u bixiyey mastadrakatu caaishatu cala asaxaaba waana matbuuc saxaabada qaarkood waxay ku tidhi wuu wahmiyo ibnu cumar waa ismoodsiiyeye sidaa nebigu ma odhan ee sidan kaluu yidhi xaqiiqaduna waxay tahay sidanna waa yidhi sidanna waa yidhi sida ay leedahay ma odhanna saxaabo kaloo la soo warisaa jirtee keligii ma soo warin haddii cilmi qaciya uu faa'iidaynaayo khabar kasta oo cadli soo wariyaa maxay u tawhiiminaysaa ugu wahmi xukminaysa waxaa dhacday maxamuud ibnu labiid ayaa wuxuu ka maqlay citbaan ibnu maalik xadiiskii ku saabsanaa ruux kasta oo ilaahay kula kulma oo yidhi laa ilaaha ila allaahu yabtagii bidalika wajha allah ilaahay wejigiisa naartu ka xaaraantinimaya xadiiskaas ayuu sheegay jamacan u sheegaya waxaa ka mid ahaa buu hi abu ayuub alansaari khaalid ibnu zayd markaase abu ayuub alansaari wuxuu igu yidhi u malayn maayo nebigu inuu sidaa yidhi u malayn maayo in nebigu sidaa yidhi arrinkii baa igu weynaaday buuhi markaana farantaan joognaa buuhi waxaan go'aansaday marka ugu horraysa aan madiino tago inaan citbaan u tago aan idhahda xadiiskii igu celi adii sheegtay maxamuud ibn labiid wuxuu dhashay fii xayaati nabiy sala allahu alay wasalam waa macduud min asaxaaba waa bukhaari saxiixiisa ugu soo warinayo mucallaqan acqilu min rasuulilah illahi sala allahu aleyh wasalam majatan majaha fii wajhi axwaashii nebiga waxaan ka garanaya haddaan maxmuud ahay tufitaan nebigu markaa wejigayga ku tufay oo biyuhu markaa afka ku qabtay waa ku luqluqday dabeedna wejuu igaga tufay buuhi ina yar buu ahaayoo shan jir ah xadadkaas kharaabadiisa ay hariibka ku noqotay ayuu xasuustaa wax kale ka garan maaya buui intaasaan axwaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka garanaya buui maxamuud ibnu labiid wuxuu yidhi waxaan go'aansaday marka ugu horraysa aan madiine tago inaan citbaan u tago aan weydiiyo madiinaan imi buuhi ila saxaabi baa yidhi u malayn maayo inuu rasuulku saa yidhi itbaan baan u imi buui markaasaan ku yidhi xadiiska ad ii sheegtay igu celi markaasaa sidii markii hore uu iigu sheegu haddana iigu mariyey waana saxiix ya qisadaas ee abu ayuub inuu sidaa yidhina waa sugan tahay oo waa saxiix marka calaa kulli xaal dhacdooyin badan baa la keeni karaa ta kale marka leeyahay e, war kasta oo uu sheegay ruux cadli ma ma khati'i karaa yacni ma wax ma ilaawi karaa ma isma moodsiin karaa mama dembaabi karaa ya ila cadli isagoo ah waxay dhici karta marka waxa weeye de inuu cadligu macsuum maaha waana qaldami karaa waana ilaawi karaa waa ismoodsiin karaa marka waxa weeye in la waa boqol kiiba boqol dee sax maaha wax kale ha markay raacaan ha qaci ha noqoto lakiin haddaan wax kale raacin dee waxa weeye xujanimada layskuma hayo in la xujaysanayo caqiidatan wa camalan iyadu waa qaci xagga caqiidada iyo xagga camalka axkaamta mid walba in loogu camal falayo khabarka axaadka ahi waa qaci waa ijmaacu saxaaba ku sugan selafkii baa ku ijmaacay nusuusta iyo adilada laga qaadanaya in la aqbalo la qaato lagu camalfalo camalfalkiina xataa caqiidada in loo qaataa waa soo gelaysa taasi waa khilaafun bayna asunnati waalbidca laakiin arrinka ku saabsan madannuu faa'iidaynayaa cala aliطlaaq kulli ahaan mise waxa weeye kulligii qadci ma wada faa'iidaynayee danni waa faa'iideeyaa oo asal bay u tahay ashyaada qaarkood markay raacaan ama ku ladhan yihiinna wuxuu faa'iidaynayaa cilmi yaqiini ah taasi khilaaf yacni sunno iyo bidca u dhexaysa maha shay qofka lagu tabdiiciyana maaha waa khilaaf ahlu sunno dhexdooda ah weeye waa isku khilaafsanaayeen ahlu sunnuhu yacni saas yada ah weeyaan shaykhulislaam ibnu taymiyana waa kaa tilmaamaya yacni tafsiilka saas yada u tilmaamaya u sheegaya wey waayah masalada laakiin ku saabsan caqiidada in loogu camal falayo ahlulbidacu waa khilaafeen horta qaar baa ka sii daray oo yidhi ah, akhbaarta aaxaadka oo dhan wada diiday ama akhbaarta axaadka haddaanu xukunkay sheegayaan qur'aanka aan asal ahaan aanu ku sugnayn qaar baa diido yidhi aqbali mayno qowlkoodu waa baatil diidmada akhbaarta axaadka ay diideen in lagu camal falana waxay keensanaysaa in sunnada badankeeda ay diidaan haalibka sunnada inay ka tagaan oo diidaan bay keensanaysaa waayo sunnada haalibkeedii waxa weeye waa axad sunnada inta mutawaatiradi waa koobanta sunnada inta mutawaatirada waa koobanta marka xataa axkaamtii waa diideen inay ku camal falaan alaxkaam alcamaliya qowlkoodu waa baatil cidda saa ku dhaqantayna waxa weeye waa cid lunsan wey qaar kale waa ka sokeeyaanoo waxay yidhaahdeen war maya axkaamta camaliga ah axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee aaxaadka ah waa in loogu camal falaa laakiin caqaa'idda waa in loogu camalfa wixii caqiidii waxay u baahan tahay qaci ama qur'aan ama axaadiis mutawaatir ah bay u baahan tahay qowlkaasina waa baatil waxa weeye waa shay bidco oo dalaal ah weeyi cidda markaa waxa ku dhacdayna way markaa ku bidcoobaysaa waa lagu bidcaynayaa yani marka la eega eh, min xaysu lilaaq arrin bidco ah oo ruuxa ku dhacay ku bidcoobaayo mubtadic ku noqonayo weeye xukunkaasina waxa wa min xaysu lilaaq laakiin sida markaa ahlusunna waljamaca ay qabaan ee saxiixii waxay tahay in waxa weeye axaadiista axaadka aan la kala farqinayn marba hadday sugan tahay oo haabita noqoto nebiga ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam cala alilaaq baa loogu camal falayaa hadday caqiide tahay iyo hadday axkaamtii camaliga ahay tahay mid walba waa loogu camal falaya cidda diiddoo tidhaahda caqaa'id ugu camalfali mayno waxay noqonaysaa cid luntay bay noqonaysaa sheekh albani wuxuu ka qoray eh, laba risaalo ka qoray mawduucaas culamadu hore waa uga hadleen alimaamu shaafici wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa arisaala ou radiya cidda markaa tidhaahda axaadiista aaxaadkaa axaadiista aaxaadkaa laguma camalfalayo ama lama qaadanayo ashyaaduu soo arooriyeyna waxaa ka mid a ah umuur cilmiya iyo umuur camaliya mid walba umuuro camal jawaarixda ka dhacaya aanu ku tacalluqin buu xataa keenay axaadiista qaar ku soo arooriyey marka waxa weeye waxaanu tilmaamay in loogu camalfalayo marka ma kala reebin caqiide iyo axkaamtoonna imaam albukhaari saxiixiisa ayuu markaa ugu dooday oo baab ugu yeelay axaadiistana soo arooriyey alcalaamatu ibnuqayim asawaaciq almursala ayuu ugu dooday culamo badanoo kale waa ka doodeen oo masaladaa waa ka hadleen oo waxa weeye markaa waa masale culammadu ay ka hadli jireen ibnu xasmi laftiisu waa ka hadlay yani culamo badan baa ka hadlay wa cala sabiili mihaal albani wuxuu ka alifay laba risaale ayuu ka alifay oo uu markaa mas'aladaa kaga hadlaayo oo labada risaaleba ay matbuuco yihiin mid wuxuu u bixiyey alxadiisu xujatu binafsihi fi alcaqaa'idi waalaxkaam xadiisku iskii xujo u yahay xagga caqaa'idda iyo xagga axkaamta mid walba xuju ku yahay ya labada mid walba xuju ku yahay risaaladaasuu ka alifay risaale labaad wuxuu ka alifay isla mawduuca wujuub alahdi bixadiisi alaxaadi fi alcaqiida waraddu cala shubahi almukhaalifiin yani iyaduna risaalo kale oo mawduuca caqaa'idda inu markaa waxa weeye in loo qaataa inay waajib tahay axaadiista aaxaadka ah ayuu kaga hadlay oo mawduucaasu gaarnimo uga alifay waxaanu tilmaamay caqaa'idda iyo camalka jawaarixdu inay isku xidhan yihiin oo labadu inay kala hadhay yani masladana aad buu calaa kulli xaal ugu dooday nusuusana waa jirtaa adilada oo markii dee ilaahay uu yidhi atiicu allaha wa atiicu arasuul wa atiicu rasuul lama kala reebin waxaa lagu ateecayaa inay aaxaad tahay iyo inay mutawaatiro tahay ya ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum waa la eh, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah aladila alcaama wma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim mid waliba soo gelis falaa warabbika laa yu'minuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum hadday caqaa'id ku saabsan tahay iyo hadday axkaam ku saabsan tahay mid walba nusuusulcaama daliil bay u tahay ta kale nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalada wuxuu u diri jiray yani waxa weeye afraad buu u diri jiray ma cid khabarkoodu tawaaturayuu u diri jiray markuu hiraqla cid u diraayo oo markaa muqawqas cid u diraayo oo kisra cid u diraayo ou risaale ugu dhiibaayo ya yani waxa weeye waxay kala hadlayeen ma axkaam keliyahay xujadu kuma ogmayn miya diritaanka markaysaga shakhsigan loo diray xujo kuma sugayn miya ya yani waxa weeye saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam lagama hayo inay yidhaahdeen xadiidkani waa aaxaado caqaa'id loo qaadan maayo wa tafriiqun maa anzala allahu biha min sultaan waa arrinaan xujo iyo daliil loo hayn bal ee saxaabada agtooda aaxaad iyo mutawaatir isilaaxaasi ma jirin yaa istilaaxaasi mar dambe soo dariyey mar dambe ayuu yimi waxaanay ahayd xadiis kastoo soo gaadho agtooda ka sugnaada ya oo inuu haabit yahay ay u qabaan yacni markaa qaar ku camal falay ahaayeen saasay ahaayeen macaad markii loo dilayay yeman wuxuu kala hadlayay ma waxa ahaydoo keliya axkaam caqaa'id baa ugu horraysa ya mucaadu inaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah tawxiid baa ugu horraya waxa lagala hadlaya caqaa'id inay raacaan laazim kuma ahayn miya waa khabar waaxido inay aqbalaan ma saarnayn miya idan dirista loo diraya miyna cabas noqonayn faa'idada ku jirta maxay noqon lahay faa'idada ku jirtaa waaba ku dabagediyeeno waxay arinka ku saabsan axaadiista axaadka caqiide looma qaadanayo lafteeda caqiide ehe tawaaturka loo haya maxay tahay bal adila mutawaatira u keena ila lafteedaba caqiide ta kale axaadiistii mutawaatirada ahayd axaadiis fara badan baa marka waxa weeye la aqbali waaye bixujati inay axaad tahay hadda waa mutawaatiro oo mutakhasisiintii waxay sheegayaan culamadii muxadisiinta inay mutawaatiro tahay markaasaa bacdi kale odhanayaan kani waa axaad oo la aqbali maayo aan xadiiskii isagu markaa waxa weyaan aan aqoon khaasa u lahayn weliba casrigan bay aad u badatay markaasaa dad badanoo wax qorqoraa waxay odhanayaan oo qaarkood mufakiriin loo yaqaanaa ee axaadiista lagu sheegay cadaabulqabriga ama ciise inuu soo degayo laynoogu sheegay ama dajaal inuu jiro laynoogu sheegay ama marka waxa weeye ashyaa la mid ah waxa weeye waa akhbaar aaxaad ah xuja ku qomi mayso iyadoo culammadii ikhtisaaska ahayd ee muxadisiinta ahayd ay intaba tasriixinayaan inay mutawaatiro tahay ikhtisaas waxay leeyiin waa mutawaatira iyaguna waxay leeyiin nuzuulu ciisa waxa weeye waa axaad axaadiista ru'yada ilaahay ku saabsani waa axaad axaadiista dajaal inuu jiro sheegaysa waa axaad axaadiista cadaabulqabriga sheegaysa waa axaad idan xujo maaha saxdina waxay ahayd ahluikhtisaaska markooda in la qaato alaimatu min quraysh xadiiska sheegaya waa axaad oo maa aqbali maayo ku lahaa baatil wey waxaas xadiista ay tilmaamayaan waa mutawaatira kuwii mutawaatirkaaba intay u dhigteen bay waxay yidhaahdeen aaxaad weeye markaasay diideen bal hadda fasaadkay xambaarsantahay da fasaadkay xambaarsantahay bal day sheekh albaani waxaa odhanaya axaadiista aaxaadka ahi markay kala faslinayaan caqaa'idda iyo axkaamta ma kala hadhayaan waxaa dhici kartaa xadiisku inuu sheego xukun xukunkaasi laba qaybood buu ka kooban yahay qaybna waa camal qaybna waa caqiido hadday yidhahdaan caqiidadii u qaadan mayno camalkii baanu qaadanayna maxaa ka dhalanaya masalan oo kale waxay u qabaan qaarkood cadaabulqabrigu inaanu ahayn markaa mid mutawaatira iyadoo qur'aankaba dee lagu sheego meelo badan lagu fasiray qur'aanka axaadiistuna ay mutawaatiro tahay xadiiskii waxaa ku soo arooray dee istaciidu billahi min arbaca allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri camalan markuu ku camal falaya maxaa ka dhalanaya inu idhahdo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi adajaal ictiqaad ahaanna wuxuu rumaysan yahay cadaabuulqabrigu inaanu jirin iyo masiixu dajaal inaanu jirin ilahayna waa ka magan gelaya ila camalkaa keensanaya allahuma ma waxaan jirin baad ilahay ka magan gelaysaa waad aaminsantahay inaanu jirin cadaab qabrigu waa jira waa xaq laakiin waxaynu kula hadlaynaa siduu isagu u qabo shaksiga sidan lihi siduu u qabaynu kala hadlaynaa taanu tilmaamaynaa waa taas wy calaa kulli xaal masaladaas ictiqaadka ku saabsan in caqiidada loogu camal falaayo axaadiista aaxaadka ah arrin laga shakinayo ma aha culamaau ahlisunnati waljamaca waa mida ku ijmaacsan yihin cidda khilaaftana waa ku bidcoobaaya laakiin hadduu marka caqiide iyo axkaam mid walba ugu camal falaayo ha yeeshe uu qabo axaadiista axaadka qaarkood inay danni tahay oo xagga sugnaanshahoodu uu danni yahay camalfalku danni ma aha camalfalku waa qaci labada masle ina isku qaldamayn camalfalka lagu camalfalaya xadiiska axaadka waa qaci laakiin hubuutka xagga sugnaanshaha ayaa marka waxa weye danni a asaalatan qaarkiina qaci baaba noqdaa marka qaraa'inta iyo ashyaadaasi la socota uma uu yahay mutalaqan bilqabuul ka xadiisi saxiixayn waayri ya waayriha wuxuu noqonayaa dee qaci mid markaa faa'iideynayu noqonaya marka labada masalo saasaa loo kala qaadayaa oo loo kala samaynaya waayahay wuxuu yidhi wa yakhtalifuuna fi kowni dalaalati qaciyatan liikhtilaafihim fi ana dalika alxadiisa hal huwa nasun aw aahirun marna waxay isku khilaafayaan fii kowni dalaalati tusintu inay tahay xadiisku tusinaya qaciyatan mid qaci loo nisbeeynat bay isku khilaafayaan waxay isugu khilaafayaan liikhtilaafihim khilaafkay isku khilaafeen daraaddeed fii ana dalika alxadiisa in xadiiskani hal huwa nasun aw daahirun inuu ama nas yahay ma nas ba mise waa daahir ma mid ku cad baa nas waxaa loo jeedaa waa sariix sariixu dalaala fii dalik daahirna waxaa loo jeedaa yani macnahaas ayuu eh, raajix ku yaho ku miisaan badan yihi laakiin ixtimaal inuu ka baaqdaa dhici karto daciif ah ya daahirkii waxa weeye wejiga miisaanka badan waa inuu markaa saa looga jeedo wejiga miisaanka badan waa in saa looga jeedo ixtimaal kaloo daciifana wuxuu aqbali karaa inaanu ahayn lakiin ixtimaalka daciifka lama cuskanayo lakiin qaxcinimadu ma ka baajinaya fi kowni dalaalati qaطiyatan likhtilaafihim waxay isugu khilaafeen taas khilaafkay isku khilaafeen fi ana dalika alxadiisa in xadiiskani hal huwa nasun nas buu ku yahay sariixu fi dalaala sariixu dalaalati fi dalik mid dalaaladiisu sidaa ku caddahaan macno kale aqbari kale aw daahirun mise daahir buu ku yahoo macnuhu ku miisaanka badan yahaa saasa laakiin ixtimaal daciifa waxaa aqbali kara si kale labada waa iimaan wa fahal fiihi maa yenfi alixtimaal almarjuux ma ku sugan yahay maa yenfi wax diidaaya alixtimaala aqbalaadda almarjuux laga miisaanka badan yahy aw laa mise kuma sugnaa wa hada aydan baabun waasicun kani markaa noqoshaynu ku noqonnay waa baab ballaaan baab ballaahan wey waa baab ballaahan mawduuc ballaahan wey faqad yaqطacu qawmun min alculamaai bidalaalati axaadiisa laa yaqطacu biha hayruhum waxaa dhici karta inay qaciyaan qowm culammada ka midi bidalaalati axaadiisa axaadiis tusintooda ay masaa'il tusinayaan laa yaqtacu biha axaadiistaasaanu qacinaynin hayruhum cid kale yacni qaar kale qaci uma qabaan qaarna waxa weye waa qacinayaan yani arrinka ku saabsan waxa weeye waa qaci iyo qaci ma aha waa arrin nisbi ah arrin nisbiya wey oo nisbada dadka qaarkood baa shaygu qaci u noqon karaa dad kale nisbadoodna qaci uma aha bal waxaa dhici karta dad kale nisbadood inaanu dhanniba u ahayn iska daa qaci inuu noqdee si kuu soo sheegay marka falqaciyatu waaldanniyatu amru nisbiyu qadciyadu waa arrin nisbi ah nisbada dadka qaarkood bay qaci u noqonaysaa qaarna qaci u noqon mayso qofba wixii u muuqday ku xidhan tahay qofba wuxuu arkay ku xidhan tahay waa haakada ima licilmihim biana alxadiisa laa yaxtamilu ila dalika almacna iminka ninka saxaabigaa ee nebiga ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam xadiiska mushaafahatan uga maqlay isaga nisbadiisa xadiisku wuxuu yahay qaci wuu qacinaya kama shakinkanaya ya waa qacinaya kaa haddaba cadliga ahi saxaabadu waa wada cuduule ku u sii sheegaa waxaa dhici karta dee inuu ixtimaal geliyo baa suurtoobi karta oo is idhaahdo talow miyuu wahmiyey hadduu qariinayo helo u ayidaysa ama uu is idhahdo daahir baa ka hor imanaya ama wax la mida waxaa dhici karta de inuu is yidhaahdo talow ma wahmiyey mise waa xafida marka isaga qatcinimadii waxaa dhici karta inuu ka baaqdo kaa uu sii sheegaa uu yidhahdo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa siduu sheegay hal mid oo ixtimaal ah uu yarogeliyo ama boqolkiiba siddeed iyo sagaashan waa siduu sheegay ama boqolkiiba shan iyo sagaashan waa siduu sheegay ama boqolkiiba sagaashan waa siduu sheegay ama boqolkiiba siddeetan maraatib ya ixtimaalku marna aad buu u yaraanayaa ilaa boqolka uu sigo ya marna ixtimaalku waa ka yaro badanayaa iyadoo mar walba rujxaanka jiro oo ixtimaal daciifa inuu yahay aanu dhaafayn waayo haddii boqolkiiba siddeetan siduu sheegay ay tahay dee labaatan maxay kaga dhacdaa muqaabilka siddeetan ya kafaddii raajixada ahayd xagga kale jirtaa haddii boqol sagaashan waa siduu sheegay ya ixtimaalka waxa ka hadhay waa wax yar bay noqonaysaa da'iila ya faqad yaqطacu qawma min alculamaai bidalaalati axaadiisa laa yaqطacu biha hayruhum ima licilmihim biana alxadiisa laa yaxtamilu ila dalika almacna waa xaggii dalaaladay ku saabsan tahay xaggii hubuutkaan hadda tusaaliyey xagga dalaalada waa saas leeg tusinta macnaha uu tusinaayo xadiidku waxaa dhici karta culammada qaarkood si inay qatciyaan oo yidhahdaan ilaaba ilaa xadiisku sidaasuu ku tusinayaayo si kale ma aqbalayo qolo kale waxaa laga yaaba inay may ixtimaal kaluu leeyahay wuxuu aqbalaya khilaafkiis ya oo sidan iyo sidana haddamaarta marka ixtimaal baa uu gelin karaa midna waxaa dhici karta ixtimaalka inaanu gelin kii waxa weeye markii hore maqlay waxaa dhici karta waxyaalo ku ladhanoo u sii xoojinaya dalaalada xadiisku inay sidaa tahay inay meesha taallay waxaa la yidhaha ashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib ruuxa joogay wuxuu arkayaa waxaanu arkayn ka maqani haddama aragtaa marka dalaaladii xadiiska sibuu ku qacinaya kuwii dambe xadiisku gaadhay lafteedu waxaa laga yaabaa si inuu qaciyo qaar ka midi qaarna waxaa laga yaabaa in ixtimaalaad ay geliyaan haddama aragtaa ixtimaalaad inay geliyaan ayaa laga yaabaa ima licilmihim ama ogaalkay ogaadeen daraaddeed bay u qacinayaan biana alxadiisa laa yaxtamilu ila dalika almacna xadiisku inaanu aqbalayn macnaha mooyaane wax kale aw licilmihim ama ogaalkay ogaadeen biana almacna alaakhara in macnaha kale yamtanicu aanu suuroobayn xamlulxadiisi caleyhi xadiiska in lagu xambaaraa inayn dhici karin aw ligayri dalika ama taas waxaan ahayn daraaddeed bay udhici kartaa oo min aladilati almuujibati daliilada waajibinaya ka mid a ah. min aladilati almuujibati oo daliilada waajibinaya ka mid a ah lilqaci qaciga waajibinayo waxaa dhici karta in lays yidhaahdo macnaha kale dee daliil baaba diidaya saas aawadee in lagu xambaaraa maba dhici kartaba halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk